bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لilaahi rb العaalamiin وslى اllah عlى mحamedi وعlى آli mحamed rabi اshrax lii sadrii وysir lii amrii wxlul cqdaة min lisaanii yfqhu qwlii qala nadim اcmridiy raximah اllah baabu إcrاab الficl rafcu lmudaaric اladي تjarada can naصb وjaazim taأbada fansib bcashri wahya an walan wakay kada ida in sudirat walaamukay walaamu jaxdin wakada xataa waw walwaagu walfa fi jawaabin qad canow bihi jawaaban bacda nafyin aw alaab kalaa tarum cilman watatruka atacaab wajasmuhu bilam walamaa qad wajaa walaa walaamin dallata cala alaab kadaka in wamaa waman waidmaa ayun mataa ayaana ayna mahmaa waxayumaa wakayfamaa waanaa kain yaqum zaydun wacamrun qumnaa wajzin bin wma biha qad ulxiqaa ficlayni lafdan aw maxalan muطlaqaa walyaqtarin bilfa jawaabun low waqaa bacda aladaati mawdica shari imtanaa waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii camridiga ahaa markaa sheekhu raximah allahu waxa uu inoo soo tilmaamay afcaashu aqsaamta iyo qaybaha ay leedahay ee ay ka kooban tahay kale oo inoo tilmaamay aqsaamtaasi afcaashu ay leedahay axkaamta mid walba gaar ahaan ula xidhiidhana waynu ka warannay oo waynu tilmaannay waxaa inoogu dembeeyey markaa mudaarica ayaa inoogu dembeeyey markaa sheekhu wuxuu yidhi haadaakani baabu bayaani icraabi lficli lmudaarici ficilka mudaaric icraabtiisa icraabtaa caddaynteeda iridii iyo baabkii laga gelaayey weeyi baytkan xalay baan laqmaynay rafculmudaarici aladii tajarada can naasibin wajaazimin taabada rafculmudaarici mudaarici rafcihi alladii mudaarica oo tajarada ka qaawismay ay huwa mudaaricu can naasibin naasib ka qaawismay wajaazimin ay wa can jaazimin jaazim ka qaawismay taabada wuu abidoobay ay huwa rafcahaasi mudaarica la rafciyaay waxaynu nidhi wuxuu leeyahay ficilka mudaaric laba xukun ama laba xaaladood buu leeyahay labada xaaladood ee uu leeyahay alxaalat lula waa albinaa xaalada koowaad ee uu leeyahay waa bine xaaladaasi binaaha a labaa ka soo baxa in lagu bineeyo sukuun iyo in lagu bineeyo fatxo haddii nuunu niswo lala xidhiidhiyo ficilka mudaaric waxaa lagu binaynayaa maxay sukuun baa lagu binaynayaa qur-aanka ayay ku sugan tahay wlwaalidaatu yurdicna wlaadahuna yurdicna waa ficil mudaaric nuununis waa lala xidhiidhiyey oo faacil u noqday aye sukuun baa lagu bidhiyey haddii nuunu tawkiid lala xidhiidhiyana ama khafiifo ha noqoto ama haqiilo ha noqoto e waxaa lagu binaynayaa ficilkii mudaaric aakhirkiisa fatxa lagu binaynaya soo saxiix maaha layusjananna walayakuunan min asaakiriin ta dambana waa iyadii oo khafiifo ah ta waa iyadii oo mustaqalaa ama shadiida markaa labadaa goor waa mebni oo waa la binaynaya xaaladaasi waa xaalat lbinaa haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu yidhaahdo maxaa lagu garanaya lagu kala garanayaa nuunu tawkiidka iyo nuun niswa farqiga udhexeeya muxuu yahay in badan waynu ka jawaabnay farqiga inaynu waxa weyan ka jawaabno in badan waan isku daynay kitaabkii horena waynu kusoo tilmaanay maxaa lagu kala garan karaa baynu nidhi ama furuuqda udhexaysa maxaa ka mid a nuunka niswuhu waa ismi oo isagu wuxuu noqdaa maxay dee faacil buu noqonaya marka nuunka nuunu tawkiidkuna waa maxay dee isagu xaraf buu noqonaya xaraf buu noqonaya xarafe ayuu noqonaya nuununiswa hadduu la xidhiidsado ka warrama ismi hadduu la xidhiidho lama xidhiidho antunna ka warrama waa nuunu tawkiid kaasi soo antuna mnnns ya aduu khulaasadiisa nuunka nuunu tawkiidka la dhahdaay waa xaraf nuunka nuununiswaha la dhahdaana waa ismi wey nuunka nuunu tawkiidki hadduu ficilka la xidhiidho ficilkaa waxaa lagu bineeyaa fatxo nuunka nuununiswihi haddii ula xidhiidhana ila ficil baan ka sheekaynayna ismi kaminaan sheekinin he maxaa lagu binaynayaa sukuun baa lagu binaynaya xaaladda labaad waxa weeyaan waa alicraab xaaladda labaad waa icraab icraabtaan hadda halkuu ku qaadanaya maha xarafka ugu horeeya la akhirkunbuu ku qaadanaya sheekh akhirkuu ku qaadanaya marka icraabtaasi saddex qaybood bay noqonaysaa qaybta kood waa alrafcu idaa lam yadkhul calayhi naasibun aw jaazim waa la rafcini waa xilliba haddii naasibna aanu gelin jaazimna aanu gelin maxaa la samaynaya waa la xaaladda labaadna waa maxay waa annasbu waa xillima waa idaa dakhala calayhi naasibun waa marka uu naasib galo xaaladda saddexaadna waa maxay waa jazma soo ma waa dakhala calayhi jaazimun waa marka uu jaazim galo weeyi waka marka dee waynu ka sheekayna marka la rafcinayo rafcahaasi la rafcinayana layskuma khilaafin in la rafcinayo laakin waxaan idin idhi waxaa laysku khilaafay raafica rafcinaya caamilka rafcinaya caamilkaasi rafcinaya ilaa afar qowl bay culimadu iskugu khilaafeen afarta qowl insha allahu tacaala gadaal baynu u dhigan doonaa in xalay carabka ku dhufanay waxaan idinku yidhi mid waxa weeyi tajaruduhu can naasibi waljazimi waana cinda alkuufiyiin ka labaadna waa xuluuluhu maxal اlismi aw wuquucuhu mawqica اlismi waana cinda albasriyiin ka saddexaad waa limudaaracatihi lilismi waa cinda thaclab qadrigan ugu tegi doonaa insha allah ka afraad waa biaxrufi lmudaaraca xuruuftan mudaaracada lafteeda ayaa ayaa rafcinaysa ku leeyihi xuruuftan mudaaracada lagu bilaabay lafteeda ayaa rafcinaysa yidhahdeen waa cinda alkisaa-i laakiin sida saxiixa waxaad qaadataan qowlkaasi hore oo ah waa tajarudka haddaba tajarudku waa caamil macnawiya caamil macnawina fi lua alcarabiya markaad joogtaan wuxuu camal falaa laba meelood waa markan uu rafcinayo ficilka mudaaric iyo mubtadaha soo socda insha allah rafculmudaarici mudaaric rafcihi aladii mudaarica oo tajarada ka qaawismay huwa mudaaricu can naasibin naasib ka qaawismay wa jaazimin wa can jaazimin jaazim ka qaawismay taabada wuu abidoobay ay huwa rafcahaasi bimacnaa ay habata abada weligiiba waa sugnaaday wey waayahay fansib bicashrin wahya an walan wakay kadaa idan insudirat walaamu kay rafciyi galata marka la rafciyo xillimaa la nasbiya a mar haddii lagu yihi ficilka mudaaric waa la rafcinayaa marka uu ka waxa weeyi naasib iyo jaazim dee kuwaasi garashadoodii baad u baahan tahay sooma markaa wixii nasbinay ayuu kusiinaya sheekh uu kuu tilmaamaya wuxuu yidhi fansib nasbi alficla nasbi ficilka almudaarica mudaarica ah biwaaxidin mid ku nasbi waaxidka oo min cashrin toban ka mid a wuxuu ku leeyahay sheekhu ficilka mudaaric waxaad ku nasbisaa mid toban ka mid a dee tobanku mar keliya ma wada gelayaan ma mar keliya wada gelin karta tobanka soo socda la mid baa geli karade ee tobankuba ma wada geli karaan labana ma wada geli karaan markaa tobankaa mid ka mid a xagga hore ka mari kadibna ku nasbi tobankana wuu kuu tirin doonaa horeyna waynu usoo de tobankaasi waa tii loo qaybin jiray saddex qaybood soo saamayn saddex qaybood baynu u qaybin jirnay markii kitaabkii asalka aynu maraynay saddexdaa qaybood maxay ahay maa yansibu lmudaarica binafsi wax mudaarica u nasbiya naf ahaantooda wax waasitaa uma baahno mubaasharay u nasbinayaan waa ma imisay ahaayeen waa afar bay ahaayeen waa afarta hore an iyo lan iyo iyo kay afartaasi waxa weeyaan waa maa yasifu lmudaarica binafsihi mubaasharatan qaybta labaadna maa yansib lmudaarica biwaasitati an mudmaratan jawaazan ayay ahay waa xaraf keliya waa mid keliya muxuu ahaa waa laamu kay qaybta saddexaadna maxay ahayd maa yansib lmudaarica biwaasitati an mudmaratan wujuban wahiya hamsa shan bay ahaayeen waa laam laamu juxuud iyo xataa iyo aw iyo alfaau wlwa wlwaaw soo shantaa ma shantaasna waa an mudmara wujuuhan khulaasadoodu sidaasi ayay ahayd laakiin naadimkeenu wuxuu marayaa kitaabkii hore in aynu kusoo marno kuufiyintuna ay qabaan toban kuba inay naftooda u nasbiyaan toban kuba he inay naftooda u nasbinayaan waxbaa qadqadariniy waxay naga daayay leyin yow mid kasta isaga naftiisa u nasbinaya laakiin sida raajixa ahi waa sidaasi aynu tilmaanay ibnu cuthaymiinna waa kii odhan jiray ida اkhtalafa naxwiyuuna fi maslati salakna اlasla min alqawleyn naxwiyintu haddii ay masale isku khilaafaan ka fudud baynu maranaade inagaega ka inoo fudud dee ka lakad qadaraya inooma fudude waxa inoo fudud kan xarafkan jooge la arkaya nasbinaya soo ma ka haddi ad qaadatidna culima ku tagtay ka kale haddii ad qaadatidna culima ku tagtay sheekh wlkhulfu in kana fakud biashali fi naxwi la fi ayrihi fi lafdali wuxuu yidhi sheekhu fansib nasbi alficla nasbi ficilka almudaarica mudaarica a biwaaxidin mid ku nasbi waaxidka oo min cashirin toban ka mid a mid toban ka mid a ku nasbi waa siday kuufiyiintu ku tagaan naadimkeenuna u qabe wahiya tobankaasi an an weeyi walan lan weeyi wakay kay weeyi kada ay kaa'inatun kada saasoo kale weeyi idan idan insudirat haddii xagga hore la mariyo ay hiya idantii fahiya idantii tansibu way nasbin almudaarica mudaarica ayay nasbin walaamu kay kay laamteeda weeyi walaamu ljahdi walaamu jahdin diidmada iyo dafiraada laamteedii wey uu kuu tirinayaayo wuxuu ku leeyahay tobankaasi waa an hiya waynu garananaayo waa mubtade an wamaa cudifa calayha khabaru lmubtada'i marfuucu bilmubtada'i wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxalli bisukuuni lxikaaya saa waad odhan kartaa waxaa kalood odhan kartaa an wama cudifa calayha khabaru lmubtada'i mabniyun cala sukun fi maxali rafcin kaasaa kuu fudud sooma saa iska dhe lanna way ku cadfan tahay dee kayna way ku cadfan tahay kadaadani kaafku dee waa xarfu jarin wa tashbiihin daana wuu jaraya soo garan maysid jaariya majruurkani waa khabar soo taqadumay idantuna waa mubtadiyo muahara yadna biqasdi lafdiha waynu fahnay soo ma marka wuxuu yidhi fansib nasbi anta dee adaa lagula hadlaya soo maa adigu alficla nasbi ficilka almudaarica ee mudaarica ah biwaaxidin mid ku nasbi waaxidka oo min cashrin toban ka mid a wahiya tobankaasi an an weey an buu usoo horraysiiyey antan wuxuu ugu soo horraysiiyey de waa umulbaab baabka iyada ayaa hooyo u ah maadaamay hooyadii baabka ay tahay wax gaara yeelanoo iyadoo muuqatana way camal fashaa iyada oo qarsoonna way amal fashaa baab kasta hooyo ayuu leeya walikulli ummin lahaa khasaa'is hooyo kastaana wax u gaara ayay leedahay marka iyadu khasaaista ay leedahay waxaa ka mid a iyadoo muuqatana way camal fali iyadoo qarsoonna way camal fali hadaba culimay antony waxaa loo jeedaa waa antii masteriyada ahayd weeyaan naadimku masteriye kumu qaydin sidii asalkiiba aanu masteriye aanu ugu qaydin laakiin ta soo degdegaysa cinda alilaaq marka la idlaaqe aan la idhaahdo ta markaaba imanaysa ee booska imanaysa waa ayo wa anta masderiyada wey waxaa la idhaahdaa an xarfu nasbin wa masderiyin wa istiqbaalin mabniyun cala sukuun laa maxala lahu min alicraab baa la dhahdaa markaa ficilkii mudaaric nas bay ku samaynaysaa wax masder la idhahda way dhalaalisaayo way xarirtaa insha allah meesheed aan ugu tagi doonaa istiqbaalna way samaysaayo istiqbaalku waa maxay zamankii waxay u gaar yeeshaa istiqbaal waayo mudaayaca markii hore muxuu ahaan jiray muxtamil buu ahaa lilxaali walistiqbaal soo maa haddii xuruuftani ay galaan hadday angashay waxay u xariraysaa ama ay u gaar yeelaysaa mustaqbalnimo xaal ma noqon karo muxuu noqonayaa mustaqbal buu noqonaya mustaqbal buu noqonayaa markaa way nasbinaysaa ficilkii hadaba su-aal ee xagga horena waan kasoo ilaaway su iyo ficilka mudaaric calaamatu rafcadiisu maxay noqotaa ya damiyo saxiix waa sidaa waa damo iyo iyo hubuutu nuun ficilka mudaaric waxaa lagu rafciyaa de calaamatu rafcidiisu wana soo dhigan minaan soo dhigan iyona xaggii hore nigu adkaanin waa laba midun bay noqon de damo waa lagu rafciyaa ama daahir ha noqoto ama muqadar ha noqoto de soo saxiix maaha hubuutununna waa lagu rafciyaa de oo waa kolka afcaalu khamsaha ahaa iska ilaaliya haddaba waayo calaamatu nasbad imikana maxay noqonaysaa hala qalqalina haddii xaggii hore aydaan fahmin waa ku dhex dawaqaysaa wax alla wax lagu nisbiye gelin maysde labadii un baa lagu nasbinaya fatxo ama de xasfunuun fatxay noqonaya fatxadu ama way muuqan hadduu saxiixul aakhir yahay de ama muqadaray noqon hadduu muctal yahay weliba muctalka laftiisa sii kala qayqibiyo wa inaga soo dhigana hadduu afcaal khamse yeena maxaad ku nasbin de xadfunun baad ku nasbinaysaa waayo uxibu an tafhama ka warama halkaa laba ficil baa yaalla ficilka hore waan goday ficilka dambena waan nasbiyey malfarqu baynahuma maxaa udhexeeya ka hore maxaad la rafisay ka dambana ad la nasbisay ka hore waxaan u rafciyey waa litajarudihi can inaasibi wljaazim dee naasibna kama horeeyo jaazimna kama horeeyo waa kolkaa waa marfuuc de soo ma ka dambana maxaan u nasbiyey dee an baa ka horaysa imaamada saa ufahmi karti marka waa khalad inaad tirahdid uxiba an tafhamu ka waran masaba inta lagu diidaya laga cararayaaba anta kolkaa antan maxaynu odhanaa an xarfu nasbin wmasderiyin wاstiqbaalin mabniyun cala sukuniha maxal lah min alcraab tafhama ficlu mudaaricu mansuubu ban wacalaamatu nasbihi fatxatu daahiratu cala akhirihi liannahu ficlu mudaaricu saxiixu aakhiri walam yatasil biaakhirihi shay-un baa la odhanaya faacilkiisina waa waajib istitaar aye uxibu an araaka masruura ka horama uxibu waxaan jecelahay an araaka inaan ku arko masruura adigoo faraxsan antan mina masderiyahan araa mina ficil mudaaric ahan awa calaamatu nasbadi waa fatxadan qadaran alifta waa lagu qadaraya iyada de uxibu an armiya awa calaamatu nasbadi way muuqataa uxibu an akzuwa awa calaamatu nasbadi way muuqataa wa an tasumuu khayru lakum me calaamatu nasbadi waa nuunta go-an tasuumu waa nuunta go-an wey halkaasa laydinku wada jaalay inta dambade soo celin maayo markaa calaamada calaamatu nasbadu ama fatxaday noqoni ama ha muuqato ama ha lagu qadaro ama waxay noqon ta xadfu nuun hadduu afcaal ficilku waan fahnay soo ma marka antan masteriya la dhahdaa waxaa ku baxaysa culimoy antii loo yaqaanay almukhafafatu min athaqiila antaasaa ku baxaysa kutubta damaan ku gaari doonaayo waxay daba dhacdaa ficil loo yaqaano ficlu yaqiin ayay daba dhacdaa sida sida calima an sayakunu antani misteriye ma mukhafafa min athaqiila la dhahdaa maxaa loogu bixiyey iyo sidee weeyaan icraabteeduna meel gaaraynu ku arki doonaa laakin ogaada oo ha odhanina antani sawtan antanuna war antani antanun maahe tan mukhafafa min athaqiila la dhahdaayo calimay daba dhacdaa calima ficil yaqiin faa'ideeya ama ala axad ilwajayn ficil dhani faa'ideeya sida xasibo oo kale waayahay taasi waa mid waxaa kaloo inaga baxaysaa anta loo yaqaano almufasira anta mufasirada loo yaqaano mufasira taasna way naga baxaysaa mufasiradana daabidkeeda waa ka xagga hoose idinku qoraye waxaa laga horaysiiyaa jumlo macnal qowl qabta laakiin xuruuftii qawlku ayna ku jirin qaali imse xaraf bay ka koobantah waa qaaf iyo alf iyo lam soo ma xuruufta qawlku kuma jiro laakiin macnihii qawlkaa ku jira waa sida fa awxaynaa ilayhi an isnaci lfulka dee iltiqaawsa waxaa loo kasriyey eeg anis isna waa ficil hamar soo garan mayse ya hamsa lagu bilaabanaya soo ma hamsadiisaas waa maay waa hamsatu wasli bay noqonaysa soo ma marka de anis nacili la yala akhriyay marka iltiqaawsa iltiqaawsaakiniin baa kulmaya de saadkii oo reeban iyo anti nuunkeegii oo reebanaan lahaa marka kasradaa lagaga cararay ee an bay iska noqon lahayd sawta ficil hamar doonatay ila nawaasibtuna amar b waxaynu ka sheekeynayna mudaarici sheekh maba aha anti a taqaanay ee misteriyad ahayde mufasiraa la idhaahdaayo awxaynaa macnaheegu bimanaa waanu u waxyoonoo waanu ku nidhi weeyaan macnal qowl baa ku jira laakin de qaafkii iyo laamkii iyaa ka dhex diiday laakin macnihii xambaarsan tahay kelmadani saxiix wala la kutub dambena ku gaari doonaa insha alla waa yahay inaga baxaysa anta zaa'idadan la dhahdo zaaida waxay daba dhacdaa iyaduna lamaada xiiniyada in fara daba dhacda falamaa an jaa albashiiru sawtan maanta antii duushay iyo ficil maadii ka gashay mudaaric baan doonayna maba aha antii masteriyada ahayde ficilka mudaaric gaarka ku ahayde tani waa zaa'ida qur-aanka markay joogtana dee siliyo tawkiid baa la dhahdaa waka marka anta khulaasadeedu waa inta wa hiya iyadu an an weeyi walan lan weeyi waa kii labaad iyadana waxaa la dhahdaa xarfu nafyin wa nasbin wa stiqbaalin mabniyin cala sukuni la maxala lahu min alcraab fatanfi alxadata xarfu nafyin xadadkay anfiyeysa wa tansibu lafda lafdigana way nasbinaysaa calaamatu nasbadina waa idin tilmaamay wa takhusu azamna biاlistiqbaal zamankiina waxay ku khasiisataa istiqbaal bacda an kaana muxtamila lilxaali walistiqbaal intii markii hore waa mid muxtamil ah oo ixtimaala xaala iyo istiqbaal labadaba sida lan nabraxa calayhi caakifiina lan nabraxa ka zuuli mayno xadadkii bay anfiyeysaa haye ficilkiina way nasbisay haye istiqbaalna way ka dhigtay waan garanay marka lan waa xarfu nafyin wa nasbin waistiqbaalin mabni ala sukun maal lahu min acraab nabraxa ficlu mudaaricun mansuubun bilan wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi liannahu ficlu mudaaricun saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun wa faaciluhu damiirun mustatirun aw barwaxay ahaan jirtayba min akhawaati kaana wasmuha damiirun mustatirun wujuban taqdiiruhu naxnu bay noqonaysaa xalena waxaa idiin soo tilmaamay wax kasta oo faacilkiisa uu noqdo ana ama uu noqdo naxnu ama u noqdo anta oo istitaaran waa wujuub istitaar wax kastoo hiya ama huwa oo istitaarsana waa jaaizul istitar hadda waa wujuub istitaar de waynu fahanay soo ma waka markaa nafyigeegaasna de nafyi muabada ma waman ra'a anafya bilan muabada faqawla hurdud wasiwaahu facduda kama qaala maxamed bnu malik waa kay kay weeyi kayduna iyadna waa masteriya waa kaydii masteriyada ahayd kaydii masteriyada ahayd weeyaan waayahay marka maxaad oranaysaa iyadana laan baa xagga hore ka marta ji'tu likay aqraa ji'tu likay aqra'a waxaan u imida inaan wax akriyo laamtaasi lafdan bay ugu hormari kartaa way muuqanaysaa ama waa lagu qadariyaayo waxaad kaga kaaftoomaysaa biniyatiha waad niyoonaysaa ji'tu kay aqra'a waxa u qadaran laamti waad niyoonaysaa likay aqraa markaa waa kaydii masteriyadahay waxay naga baxaysa de tii laga soo gaabiyey kayfe iyo kuwaasay naga baxaysa sida kay tajnaxuuna ilaa silmin wama huiraat qatlaakum walada lhayjaai tadarimu kay tajnaxuuna ficilkan mun afcalu khamsayn maxay nuunta uga le maxay kaydin u geyn weyday maba kayfa laga soo gaabiyey kayfa kayfa laga soo gaabiyey kayda tacliiliyadiina noqon maysa iyaduna kayda tacliiliyadaana waxaa lagu nasbiyaa an mudmare jawaasan ba lagu nasbiya markaa kaydani waa kaydii masteriyada ahayd weyi waynu fahnay sooma ka soco kadaa idan idan baa lamida idanna maxaa la dhahda waa xarfu jawaabin wa jazaain baa la dhahdaa xarfu jawaabin wa jazaain ay wastiqbaalin mabniyun calaa sukun la maxala lahu min alcraab baa la dhahdaa haye shuruud bay iyad iska leedahay shuruuddeedii midbu kuu sheegay wuxuu kuri waa in sudirat bu kuri sha sudirad he haddii xagga hore la mariyo muxuu uga jeeda jawaabka la jawaabayo awalkiisa hadii ay dhacdo oo shaygan aad ku jawaabaysid haddii iyadu ay u horayso eeg ayuun bay nasbinaysaa ficilkii waan fahnin sooma ficilkaa lagu nasbinayo wuu ka tegey waa inuu yahay mustaqbal de xaal hadduu yaa kaaga baxaysa tusaale qof aad wada sheekaysanaysid waas hor fadhidiinba kadibna waxaad ku tidhi idan tastuqu oo nu run baad sheegi dee mustaqbal maa imikadana wada hadlaysiinba sooma muna xaal yahay tastuqa lama odhan karo markaa tastuq waad iska odhanaysa limaada istiqbaalkiiba waayy de shardi ba waayy shardiga saddexaad waa an yakuuna muttasilan ficilkiiyo int idantu waa ina isku xidhaan waa isku xigaan waa isku xigaan waa la kala faslin waxyaalo lagu kala fasliyaa jira qasamka oo kale waa lagu kala fasliyaa culimada qaarkood waxay ku kala fasliyaan oy dhaafayaan nidaha culimada qaarkood waxay ku kala fasliyaan darafka jaariya majruurka qaar baa la xigta xarfu cadaf haddii xagga hore u ka maro waa sax inkastoo iyada laba wej ay ku banaan yihin oy ku sugan markaa shuruuddaa saddexdaa ayay leedahay oo ah jumladan lagu jawaabayo inay iyadu horeyso horayso ficilka ku xiga inuu mustaqbal yahay inaan la kala faslin ilaa waxyaalaha la dhaafay mooyaane icmal idan idaa atatka awala wasukta ficlan bacdaha mustaqbala waxdar idaa acmaaltaha an tafsila ilaa bixalfin aw nidaain aw bila wafsil bidarfin aw bimajruurin calaa ra'yi bni cusfuurin ra'iisi nubala wain taji bixarfi cadfin awala faaxsanu lwajhayni anlaa tacmalaa waka alla tucmala wuxuu ku leeyahay idanta camal si haddii ay kuu timaado marka ugu horaysa hadday iyadu usoo horayso sheekhow camal si wa sukta ficlan bacdaha mustaqbala iyada dabadeed aad keentid ficil mustaqbala soo maynaan fahmi waxdar idaa camaltahaa aan tafsila eeg haddii aad camal tiisid waxaad iska ilaalisaa inaad kala faslisid inaad kala saartid idanta iyo ficilkii inaad ku kala saaftid dhaar ama nide ama laa mooyaane haddee doontid ku kala fasli daraf haddee doontid ku kala fasli jaar majruur siduu qabo ibnu cusfuur oo ah ra nubala dadka nubalada caqliga badan ra iyo mada madaxdoodii buu kuleeyay madaxoogii haddii xarfu cadaf hortii ay timaado wain tajib bixarfi cadfin awala labada wej waxa fiican inaan la camal sinin labada wej waxaa fiican inaan camal saynin iyagoo sii faahfaahsana kutubta zamaan ku gaari doona lakin waa shuruuddeed iyo khulaasaysan wey marka aydantuna shuruuddeedu waa sida halkaa waanagaga waxaynu ku dhamaynay wixii naftooda ku nasbinayay wahiya casharadaasi an an weeyi walan lan weeyi wa kay kay kada ay kaainatun kada madkuurkaa la soo sheegay oo kale weeyi idan idan insudirat haddii la awaleeyo ay hiya idanti waa haddii xagga hore la mariyo intan waa xarfu shardi sudiradna waa jawaabu shardi waynu gaari doona jawaasminta horena waynu udhiganay awa jawaabu shardigii marka jawaabu shardigii waa maxduuf waa maxduuf o waxaa la odhanayaa in sudirad haddii xagga hore la mariyo ay hiya idantii fa hiya idantii tansibu markaa way nasbin almudaaricade mudaaricay nasbin haddii xagga hore la mariyo mudaaricay nasbini markaa jumladaa dambaa la odhanaya wajumlatu min almubtada'i wa khabarihi fi maxali jazmin bin jawaabu shardi saasay noqonaysa walaamu kay kay laamteeda weeyi waxaynu ku cadfi karnaa idanta waxaa kalood ku carfi kartaa antaad ku carfi kartaa way kuu banaanta walaamu kay kay laamteeda weeyi kay laamteeda weeyi marka idantaasi rasmigeega iyo qoraalkeega see loo qoraa culimadu waxay leeyihiin saddex madhab baa ku jira oo idan alif baa laga dambaysiyaa kadibna laba xaraka la saara ama ha camal fasho ama yay camal falin waa qowlkaas sida faraha badanna weeyaan bay yidhahdeen xitaa qowlka labaad waxa loo qoraa nuun baa loo qoraa nuun idan nuun baa loo qoraa ama ha camal fasho ama yay camal fali nuun baa u dambaynaya qowlka saddexaad haddii la camal gadayo oo la ilqaynayo waxay yidhaahdeen oo dee shuruuddii laga waayo alifa loo dambaysiyo idan ha la ydhahdo lagu daba qoro haddii la camal siinayana nuun ha lagu qoro oo idan ha la ydhahdo saddexdaasaa rasmi ahaan iyo dhigmaal ahaana ugu jira saa loogu dhawaaqo waayahay walaamu kay kay laamteeda weeyi wuxuu ka gudagelayaa waa intii aan mudmarada lagu nasbinayay oo weliba waa xabadii kow adee kelideed ahayd ahayd jawaazanta marka caaqibay noqon kartaa sayrunay noqon kartaa kutubta damaan ku gaari doonaay laamtan laamukey baa la dhahdaa laamukeyna waxaa loogu bixiyey iyada ayay naaib uga noqotaa tacliilka iyo cilada faa'iideynteeda markaa sida naadimka dee qowlkiisa ka muuqda waa madhabulbasriyiin buu marayaayo inay iyadu nafteeda u nasbinayso qowlka raajixaana waynu sheegnay oo iyadu u nasbinaysa iyadu waa xarfujer eeg laamta laamkeygu waa xarfujer laamta laamujuxuud ka soo socda waa xarfujer xataadu waa xarfujer mina saddexdaba xarfujeran saddexda dambana waa xuruufu cadaf oo waxaynu ku dhigana de xuruufu cadaf aynu ku dhigana saxiix wala la markaa xuruuftii qaarna waxay noqdeen xuruufu cadaf qaarna waxay noqdeen xuruufu jer maadaama sida noqdeen de ku camal fali maayaane antibaa qarsoono iyado maadaamay umulbaab ahayd iyadoo muuqatana way camalfali iyadoo qarsoonna way camalfali ma fahna culimay waka maxaad odhanaysaa aslamtu liadkhula aljanata ah, aslamtu waan islaamay oo maxaad u islaamtay de liadkhula aljana min atacliil faaideyn liadkhula aljanata jannada inaan galo ayaan u islaamay de marka liadkhula laamu laamu tacliil baa la odhanaya mabniyun cala kasri la maxala lahu min alicraab adkhula ficlu mudaaric mansuub ban mdmarata jawaaza bada laami taliil w bada laami kay alaamatu nsbi fadcatu daahiratu al akhiri marka iraabta iska fahmaysaa baylata walaamu jaxdin diidmada iyo dafiraada laamteedii wey waa mulaqu nafyi ba hadda loo jeeda laamuljuxuudkana dee daabit buu lahaan jiray waxaa laga horaysiiyaa kaana lagu anfiyey ma ama yakun lagu anfiyey lam labaduba qur-aankay ku sugan yihin wamaa kana allahu liyucadibahum lam yakun illaahu liyafira lahum waynu fahnay sooma markaa laamtaasi laamu juxuud baa la dhahdaa waa kii daabitkeeda ahaan jiray wa kullu laamin qablahu maa kaana aw lam yakun faliljuxuudi baana si aad u kala garatid laamuke iyo laamuljuxuud haddii laga horaysiiyo maa kaana ama lam yakun waa laamuljuxuud haddii aan laga horraysiina waa laamukey culima mayna basidayn waka wakada ay wakaainaatun kada saasoo kale weeyi ama wakainuna kada saasoo kale weeyi xataa xataa wa aw iyo aw walwaaw iyo waaw walfaau iyo fa intaasna de iyaguna kuwa hore lamid yihiino waa nawaasibti soo maynaa fahmi warka kada waa khabar soo taqadumay wakada ay wakaainaatun kada madkuurkaa lasoo sheegay oo kale weeye ama wakaa'inuuna kada madkuurkaa lasoo sheegay oo kale weeye xataa xataa wa aw iyo aw walwaaw iyo wow walfaau iyo fa xataaba usoo horayse de xatadan waynu garanayna xataadani waa maxay xataadani waa xataadii waxa weeyaan jaarad ahay xataadani waa jaaro xataa yarjica ilayna musa markaa xataa yarjica yarjica maxaa nasbiyey an mudmaraa an mudmaraa ayaa nasbisay oo qarsoon <laughs> laakin xataadani ma nasbinayso de xataadani e ma nasbinayso markaa xataa aduu iska hadal badan tahayo wa hada alxarfu min ashkali lxuruufi cinda nuxaat xuruufta ugu ishkaalka badan leh ayay kamid tahay xataadan ilaa sheekhii fare la jiray uu yidhi amuutu wa fii nafsii shayun min xataa waan dhimanayaayo waan geeriyoonayaa buu yidhi iyadoo weli naftayda ay xataa wax kaga jiraan markaa xataadu waa xaraf ishkaal badan weeyaan waa inagii odhan jirnay xataa takunu xarfa jarin ya fata aw xarfa nasbin limudaaricin ata aw xarfa catfin uma xarfa alibtida arbacata wajadtuha muqayada ka maطlaci اlfajri waxataa yaxkuma wajaءa annaasu kuluhum xata alcama xata aljiyaadu maa lahaa min arsunin wacajaban xata alkulaybu sabaniyi intaasi ku ururin jire waa afarta inay naasibo noqoto inay jaaro noqoto inay caatifo noqoto inay ibtidaaye noqoto marka way hadal badatay soo ma aragti ya amuutu wa fii nafsi shay min xata bu yihi fara waa dhimanaya iyadoo weli naftayda uu kaga sugan yahay shay xataa xaggeyga marka xatana halkaa inooga tur sida raajixa iyadu ma nasbinaysa maxaa nasbinaya an mudmaro oo wujuubana nasbinaysa wa aw awey awdana waa maxay awdana iyadna dee laba macnay faa'idayn jirtay ilaa saddex macnay odhan jireen bimacnaa ila inay tahay iyo bimacnaa ila inay tahay bi bimacnaa ilaa marka ay tahay wa alatii yanqadi maa qablaha shayan fa shay-an waxa iyada ka horeeya si qunyar qunyar u go-aya mar keliya ma wada dhamaanayo tusaale laalzamanaka aw taqdiyani xaqi qoorta iyo cunaanku haysanaya ilaa xaqaygii iyo dayntaydii ay gudaysa ruuxu baa waxa weeyaan dayn aad ku leedahay kadibna maxaad ku odhanaysaa dee laalzamana kabaad ku odhanaysaa markaa eeg xataada waxa ka horeeya oo laazimitaankii ma mar keliyu dhamaanaya me ma dhamaanayo maalinba intu wax ku siiyo dee ayay noqonaysaa inuu wax ku siiyo hadduu ku wadaalana uu ku siiyo marka maxay noqonaysaa keliya waxaad ka faaruqaysaa marka waxaagii iyo xaqaagii uu kuu dhamaystiro markaa wuxuu ku leeyaha laalzamanaka cunahayo qoortan ku haysanaya ow taqdiyani xaqi ilaa inta xaqaygii aad igudaysid maalinta ugu dambaysa inta ugu dambaysa ay siisid unba waxa weeyaan aan iskala nabad gelinana markaa taa bimacnaa ilah weeyaan marna bimacnaa ilaa bay noqotaayo waa alatii yanqadi maa qablaha dafcatan waaxida waxa iyada ka horeeyaan mar keliya gohaya tusaale la aqtulana alkafira aw yuslima markaa ta hore waxay noqonaysaa an taqdiyani bay noqonaysaa tanna la aqtulana dile alkafira gaalka aw yuslima ilaa inta u ka islaamaya ma aw yuslima ilaa an yuslima ama uu islaami de marka qatligu dee mar keliya udhacaya saw diritaanku mar keliya udhacaya saw ma aha kolba waxbaan goynaya ma aha mar keliyu isagu dhacay soo manaan karan taasina waa bimacnaa ilaa baa la dhahdaa lastasilana sacba aw udrika lmuna faman qaadat lmalu ila lsabiri lastasilana sacba bu culayska oo dhan fudayd baan anuu ka dhiganaya waan xamilayaa bui oo maxaa dhacay aw udrika almuna ilaa an udrika almuna ilaa inta waxaan idi diiladayda ilaa intaan ka gaadhayan ka xasilinayo anigu waxa weeyaan culayska o dhan waan u sabrayaa bui fudayd baan anuu ka soo qaadaya maxaa dhacay faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiri ididiilooyinka iyo waxa lagu taamee lagu ididiiloodo uma hogaamsamaan ruux sabra mooyaane dee ruux sabra unbaa hee kasal gaadha marka maxalushaahidkeena waa maxay o udrika waa ilaa an udrikade mar keliya ma wada xasilina si daawixi sooma waa ilaa an udrika saasay noqonaysa wa aw aw weeyi walwaawu wa weeyi walfaau iyo fa xataa xataa wa aw iyo aw walwaaw iyo wa walfaa iyo fa marka eeg fa'dan waynu naqaani maxaa la odhan jira waa faau sababiya wa alatii yakunu maa qablahaa sababan fi xusuuli maa bacdaha waxa iyada ka horeeya sabab ayuu unoqonayaa waxa iyada ka dambeeya helitaankeeda wowdana waa maciyaa la ydhahdaayo hiy lati tufiidu musaaxabata maa qablaha limaa bacdaha waa tafaa'idaynaysaa waxa weeyaan waxa yada ka horeeya inuu la saaxiibo waxa yada ka dambeeya marka wawdna waa waawmaciya ad waxa weeyaan maaha de ti istinaafiyad iyo kuwa noqon maayo hataa faduna dee ti maaha waxa weyan maaha ibtidaa'iyadiyo tii noqon mayse waa fadii fausababyada ahayd weya wuxuu yidhi walwaawu iyo wow walfaay walfaau iyo fa kaainayni dhe kaainayni xaalada ay yihiin wawdaa iyo fa'daasi fii jawaabin jawaab dhexdeed xaalada ay yihiin jawaabka oo qad canow dhab ahaan ay uga qasteen nuxaadi bihi jawaabka jawaaban jawaab ay uga qasteen jawaabka oo kaa'inan ahaanaya bacda nafyin diidmo dabadeed ahaanaya aw alabin aw bacda alabin ama alab dabadi ahaanaya saxiix walala waa basiid culimay waxa ka fiican buu leeyahay shaarixu naadimku sida uu yeelay baa ka fiican oo wuxuuna yidhi walwaagu walfa fii jawaabin buna yidhi sidii asalku uu yeelay oo asalku wuxuu nagu yidhi waljawaabu bilfaai walwaagu ayuu asalku nagu yidhi hadalkuna wuxuu ahaa oo laga hadlaya nawaasib jawaabkuna waa mansuub e de naasib ma aha inkastoo la odhan yay cibaarada de qalbi baa ku jira sida aynu odhan jirnay oo aynu odhan jirnay waxa weeyaan waa alfa walwaagu alwaaqicataani fi ljawaab soo saamaynaan odhan jirnay qalbi baa ku jira aynu odhan jirnay marka wuxuu uga jeedaa wawdan iyo fa'dani waa markay jawaab u dhacaan maxay nafyi ama dalab ah, nafyi ama dalab kolkaa waxay isla noqonaysaa nafyigaasi iyo dalabkaasi marka laisku geeyo wuxuu noqonayaa dalabka aqsaamtiisu waa sideed xabad nafyiyana uge waa sagaal sagaal sagaalkaasay noqonaysaa sagaalkaba beydka waasuu kugu taxayaayo wuxuu ku yidhi murwanha wdcu wsl wcrid lxaadihim tamanawaa jukadaka nafyu qad kamula murka muxuu uga jeedaa amarkii buu uga jeedaa wanha muxuu uga jeedaa nahyi buu uga jeedaa wadcu muxuu uga jeedaa ducu uga jeedaa sesha muxuu uga jeedaa de istifaamtii buu uga jeedaa wacrid muxuu uga jeedaa cardi buu uga jeedaa lixadihim muxuu uga jeedaa taxdiid buu uga jeedaa tamane muxuu uga jeedaa tamanigii waji muxuu uga jeedaa tarajigii dee nafyina nafyi weeyaan taasay noqonaysaa marka inta haddii ay jawaab u dhacaan ayaa la nasbinayaa sheekow walwaagu iyo wwalfaau iyo fa wowdii iyo fadii alkaa'inaani ahaanayay fii jawaabin jawaab dhexdeed ahaanayay jawaabka oo qad canow ay uga qasteen nuxaadi bihi jawaabka jawaaban jawaab ay uga qasteen jawaabka oo kaa'inan ahaanaya bacda nafyi nafyi dabadi ahaanaya aw alabin aw bacda alabin ama alab dabadii ahaanaya wadalika tusaale kaainun wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid a aad laa tarum ha doonin oo ha dalbin cilman cilmi ha raadin oo cilmi ha dalbin watatruka tacaba watatruka dalbitaankaa ti oo lala qabo dalbitaankaa ha dalbisi ti oo qabo tatruka inaad ka tegtid atacaba rafaadkii ya adigoo la cilmi baan dalbaya haddana aad ka tegtid tacabkii iyo rafaadkii la gelinayay xagla laabanhe xoole kuma yimaadaan sooma markaa cilmi baan doonaya kumana tacabayo oo kuma rafaadayo uma dhididayo de isma qabtaan bu kuleeyahy sheekh ya cilmi baan raadinayaa horan adigoo he iska raaxaysanayo bu leeyahay marka eeg laa tarum maxaa ka hormaray laadan waa maxay ya waa naahiya dhahda culima naahiye maynahan dee nahyi umun halkan ku jiri wanha maynahan waa dalabkaan waa cdiisii weeyaan aye laa tarum cilman wa tatruka wowgi markaa muxuu noqonaya waaw maciyu noqonaya wa tatruka alwaaw waaw maciya tatruka ficil mudaaric mansuubun bian mudmara wujuban bacda waawi lmaciya alwaaqicati ya fi jawaabi nahyi min nahyi udcin waa yahay faacilkiisina waa istitaar waa anta atacabna waa mafcuulkii marka kuwa waktigaa ka dhacayala tahay masalada dambe baraarujinteeda sideedda haddan dul mari lahayn murka wuxuu uga jeedaa amar buu uga jeedaa murta muxuu uga jeedaa dee amar buu uga jeedaa iyada oo waa maxay aqbil isoo qaabil fa uxsina ilayka qaabilitaanka aad isoo qaabishay aawadeed uxsina ilaykahe aan kuu samafalo aw uxsina ilayka qaabilitaanka aad isoo qaabishay la jirkiisa e uxsina ilayka de aan kuu ixsaan sameeyo aan kuu samafalo fa uxsina maxaa ka horaya aqbil baa ka hor aqbishani waa maxay de waa amar amarkana waynu garananaayo waa aalabu min alaclaa ila aladna waa inu cid kale ka yimaado cid hoose xaggiisana ugu yimaado waa yahay maxaa ku xiga mur wanha soo nahyigii kuma xigo waa dalabu tarki tegitaan baa lagaa raba waa maxay dee sheekhaa ba inoo tusaaleeye muxuuna yidhi laa tarum cilman waar cilmi ha raadin wa tatruka raadinta aad raadinaysid la jirkeega tatruka aad ka tagto eeg wawdu maxaan idinku so idhi waa maxaa baan ku idhi tufiidu musaaxabata maa qablaha lima bacdaha soo ma laa tarun cilman cilmi ha dalbinoo cilmi aad raadin wa tatruka raadinta aad raadinaysid la jirkeega tatruka aad ka tagto de atacaba tacabki iyo rafaadki aad ka tagto maxaa ka hor maray tana waa nahyigii iyaduna maxaa inoogu xiga wadcu baa inoogu xiga soo maha ducadana waynu garananaayo waa aalabu min aladna ila alaclى tusaalihiisina waa maxay rabbi wafiqnii faacmala saalixan kitaabkaa idin qoraye rabbi rabbiyow iwaafaji waafajinta adi waafajisay aawadeed acmalo saalixan de wax wanaagsan aan shaqeeyo fa acmalo maxaa ka hor maray wafiqnii oo ducaa ka hor maray de min aducaain ka soco maxaa ku soo xiga wasal istifhaam buu uga jeedaa waa alabulfahmi waa fahan in la dalbo man yastansurunii yaa iga gargaar dalbaya oo fa ansurahu istinsaarkaa u iga dalbay aawadeed ansurahu aan u kaalmeeyo ah. xadiidkii xadii nuzuulka maxaa ku soo arooray man yastakfirunii ya faakfira lah ah. man yas'alunii fa ucdiyah maxaa lagu nisbiyey xadiidka waana saa u fahmi kartaan ka soco maxaa ku xiga cardi baa ku xiga soo maha cardiga waxaa la idhahdaa aalabu birifqin walinin in si fudud wax loo dalba ayaa la dhahdaa cardiga lowlaa tanzilu cindana alla agtayada miyaad iska degtid oo fa tusiiba aawadeed aad asiibtidood heshid khayra dee khayr aad heshid taxdiid baa inoo yimida taxdiidkana isagana waa la aalabu bixadin wa iscaajin intaasuu isagu kaga duwan yahay waa maxay tukrimu zaydan war zayd maxaad u maamuusi weyday isagu yar adagya soo maarti dee fa yuxsina maamuusta aad aawadeed yuxsina ilayka uu kuu ixsaan sameeyo tamaniguna waa maxay alaba maa laa anaca fiih alaa layta shabaaba yacuudu yawma faubirahu bima faala lmashiibu alaa layta shabaab alla dhalinyarnimo yacuudu yawma miyuu maalinu idin soo noqda wiil iska ilaaliya faukbiruhu saa maashe waa faubira racda maxaad uka dhigaysaa dee tamani baa ka hormareen alaa layta ma arkisin waka faubirahu bima facala lmashiibu dadka aan uga warramo ciradu waxa ay igu samaysay waa tamanigii kaasina taraji baa ku xiga tarajiguna waa maxay tarajigana waa waa alabu amrin mustaqrab lxusuul kaasaa la idhahdaa waa maxay lacala alxabiiba qaadimun ah, waxaa laga yaabaa wuxuu leeya kii xabiibka ayaan ah jeclaa inuu soo galo oo dee fa azuurahu marka uu soo galo he aan ziyaarto aan ziyaarto oo aan buuqdo nafyigana waynu garananaayo isagu wuxuu noqonayaa waa naqiid lihbaat weeyaan laa yuqda calaa zaydin zayd geeri lagu xukmin maayo oo fa yamuuta xukminta lagu xukmiyey aawadeed dee yamuuta u dhinto uu geeriyo intaasoo dhan wawdiina waa lamid e, faduman kuu tusaaleeya markaa sagaalkaasi ayay noqonayaan oo kitabki ohan maynaa sheegin kana sharxiisa insha allahu tacala de waad ka akhrisan kartaan laqmada maraan isa saaro wuxuu yidhi sheekhu rafcu lmudaarici mudaaric rafcihi alladii mudaarica oo tajarada qaawismay ay huwa mudaaricu can naasibin naasib ka qaawismay wajaaziminay wa can jaazimin jaazim ka qaawismay ta'abada wuu abidoobay ay huwa rafcahaasi fansib nasbi ficla nasbi ficilka almudaarica ee mudaaricaa biwaaxidin mid ku nasbi waaxidka oo min cashrin toban ka mid a wahiya tobankaasi an an weeyi walan lan weeyi wakay kay weeyi kada ay kaainatun kada sidaasi oo kale weeyi idan idan insudirat haddii xagga hore la mariyo ay hiya idantii fa hiya idantaasi tansib way nasbin ay hiya idani almudaarica mudaarica ayay nasbin walaamu kaykay laamteeda weeyi walaamu jaxdin diidmada laamteeda weeyi wakada ay wakaa'inaatun kada la soo sheegay oo kale waxa a xataa xataa wa aw iyo aw walwaawu iyo wow walfaa ay walfaau iyo fa wawdii iyo fa'dii alkaa'inaani ahaanayay fii jawaabin jawaab dhexdeed ahaanayay jawaabkaasoo qad canow dhab ahaan ay uga qasteen nuxaad bihi jawaabka jawaaban jawaab ay uga qasteen jawaabkaasoo kaa'inan ahaanaya bacda nafyin nafyi dabadi ahaanaya aw alabin aw bacda alabin ama alab dabadi ahaanaya wadalika tusaale kaa'inu wuxuu ahaaday ka qawlika odhaahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhaahdid laa tarum cilman aad tidhahdo waa maquulu qawlkiiy laa tarum ha dalbin oo ha raadin cilman cilmi a raadin wa tatruka raadintaa cilmiga aad raadinaysid la jirkeega tatruka aad ka tagto atacaba rafaadka aad ka tagto kutubta qaarkood baa qoraya watatruki ma fiicno waa dabcadu weeyaan watatruka weyan kaafka waa la fadxinaya ila ficilku ma jasmisne watatruka baa la odhanaya watatruka tacabaha watatruka ilay halkaasi waxa weeyaan wowgan an baa ku hoos idmaarsan soo maa mawsuulkaasi xarfi ah antaasi ile waa mawsuul xarfiye eh. iyo siladiisu masder baa lagu awilayayo masderkaasina waxaa lagu cadfayaa masderka hore ee laga soo qaadanayo kalaamka saabiqa oo wuxuu noqonayaa laa yumkinu minka ruumu cilmin wa tarku tacabi suuragal xaggaaga kama aha cilmi raadintii iyo tacabka tegitaankii saasay noqon wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuub ilayk